shanta ahaa ayuu waqtigoodii ina barayaayo wuxuu yihi wahuwa zawaalu shamsi waa inay qoraxdu iilato liduhri salaada duhur waa inay weecato qoraxdu markaasaa waqtigeedii soo galay oo bartankii samada waa inay ka weecato xaggii qorax dhaca ay markaa u iilato وبلوغ ظل كل شيء مثله زائدا على ظل الاستواء للعصر وبلوغ ظل كل شيء وحول بهركيس إنه قارو مثله إن استقلق زائدا أو كديراد أه على ظل الاستواء برتمها هركيسي أيا للعصر عصر كينو يهي وقته duhurkii wuxuu soo gelayaa markay qoraxdu iilato oo xaggii qorax dhaca ayuu iilato oo bartankii samada ay dhaafto markaasaa waqtigu uu soo galaa waxaanu jiraa waqtigaa duhurku ilaa inta aan waqtigii casarku soo gelin waqtiga casarkuna wuxuu soo galaa buu yidhi marka shay walba harkiisu uu isaga leekaado iyadoo laga jarayo harkii bartamaha harka bartamuhu waa maxay qoraxdu saad ogsoon tihiin bari bay ka soo baxdaa markay bari ka soo baxdo harku wuxuu jiraa xagga iyo galbeedka ayaa shay walba harkiisu uu yahay markastoo qoraxdu ay kor u soo kacdo harkuna wuu soo yaraanayaa soo maa markay cadceeddu bartanka cirka istaagto harkii ama wuu baaba'ayaa ama wax yaroo oo dhinacan u soo wareegay buu noqonayaa kale haddaba hadduu baaba'o casarkii wuxuu ku soo geli uun marka shay walba harkiisu uu leekaado waxba laga jari maayo waayo cadeed eh, maaragtay waxa weeyaa bartamaha markii qoraxdu ay joogtay harba muu jirin dillulistiwaa waxaa la idhaahdaa cadeeddu markaa ay bartanka taagan tahay harhka jira haddii hadh jiro ayaa harhkaa waxaa la yidhahdaa harhkii bartamaha ama dillulistiwaa haddii markaa aan harba jirin markii qoraxdu bartanka ay taagnayd waxba laga jari maayo marka shay walba harkiisu isaga leekaado ayaa waqtigii casar soo galay haddii laakiin waqtiyadaa kala duwan iyo meelaha la joogo meelaha qaarkood halkuma baaba'o wuu wareegaa uun markaa kaa soo wareegay waa laga jarayaa xisaabta oo kaasi istiwaa baa la yidhaha cadaddu markay bartamaha joogtayba har jiray buu ahaa harkaa markaa waa la calaamadinayaa istiwaagii markii qoraxdu ay jirtay harkii wuu soo yaraanayey wuu soo yaraanayey siduu u soo yaraanayay wuu wareegay markaa uu wareegayo waa la calaamadinaya halkuu marayo ziyaado markuu bilaabo inuu kordho markuu bilaabo harku ayaa waxaa la leeyahay zaalat ishamsu cadeeddii way suushay marba hadduu ziyaado bilaabay inuu soo yaraadaa la ogaa ziyaado markuu bilaabo waxaad ogaanaysaa in qoraxdii ay suushay oo xaggii qoraxdhaca u iilatay haddaba halkaa ziyaadadu ay ka bilaabantay ayaa wixii ka horeeya uu yahay dilulistiwaa harkii qorax maarata waxa weeye bartamaha harkii bartamaha weeye kaasi markaa xisaabta ma gelayo wixii isaga ka dambeeyey marka shaygii uu leekaado ayaa waxaa la odhanayaa waxa soo gale waqtigii casarka waqtigii duhurkuna wuu baxay marka waqtigii duhurku waa iilashadaa laga soo bilaabo ilaa inta harkii uu shaygii leekaanayo marka harku shaygii uu leekaado duhurkiina wuu baxay casarkiina wuu soo galay oo labada waqti saasay sanka isugu hayaan waqtiga duhurka iyo casarka waxba uma dhexeeyaan sidaasay sanka isugu hayaano mar alle markaad fartaa ka soo dhammaato dee fartii kalead gelaysa wax u dhexeeyaa ma jiraan marka haddaba markaa harku uu shayga leekaado waa darafkii ugu shisheeyey ee duhurka iyo darafkii ugu sokeeyey ee casarka halkaasuu ka bilaabmay wa buluuqu dilli kulli shayin wax walba harkiisu inuu gaadho milahu isagoo kale zaa'idan oo ka dheeraad ah calaa dilli listiwaa'i harkii bartamaha haddii har jiray lilcasri casarkii ayuu kaasina u casarkiina wakhtigiisu markaasuu soo galaa wa guruubu shamsi qorax dhaca ayaa isaguna lilmaghribi maghribkii waqti oo marka qoraxdu ay dhacdo ayaa maghribkii soo galay marka casarkii goormuu baxay isagu casarkii wuxuu baxay bay noqonaysaa markii qoraxdu dhacday haddii qoraxdii wax ka midihii soo jeedo qaybina ay qarsoontay inina soo jeedo maxaa la leeyahay weli casarkii wakhtigiisii muu dhammaan wakhtigii maghribkuna muu soo gelin wuxuu maqhribka waqtigiisii soo gelayaa qoraxda intii ugu dambeysay marka la waayo oy godgasho casarkiina markaasuu baxay wa guruubu shamsi qorax dhaca weeyi ayuu u yahay waqtigu soo gelitaankiisu lilmaqhribi maqhribkii wa guruubu shafaqi alaxmari lilcishaa'i shafaqa ama midabka cas ee qoraxda ka dambeeya maqnaanshihiisa ayuu ku soo gelayaa oo u waqtiya salaadii cishaa'ina marka maghribkii waqtigiisii wuxuu noqonayaa qorax dhici laga bilaabo ilaa inta midabka guduudan ama casi uu hawada ku sii jiro haddii midabkii casaa uu qarsoomo maghribkii wuu baxay waxaana soo galay cishaa'i baa soo galay idan salaadii duhur waqtigeedii waynu garannay casarkiina waynu garannay maqribkiina waynu garanay cishaa'igiina wuxuu ku soo gelayey waynu garanay goormuu baxayaa ilaa salaadda subax markaa salaaddii subax markay soo gasho u baxaya salaaddii subax maxay ku soo gelaysaa wa tuluucu alfajri asaadiqi almuctaridi januuban wa shamaalan lilfajri wa tuluucu alfajri asaadiqi waaga runlaha ah soo bixitaankiisa waagii almuctaridi ballac u yaalay januuban koonfur iyo washimaalan waqooyi sidaa isu ballaadhinayay kaasi soo bixitaankiisa ayaa u waqtiya lilfajri salaaddii subaxn salaaddii subaxa iyadana waqtigeedii wuxuu ku soo gelayaa in waagu uu dilaaco haddaba waagu waxaa kala jira laba iftiin iftiin loo yaqaano alfajru alkaadib waaga beenta ah iyo waagii runta ahaa ka beenta ihi waqtiyada qaarkood baa la arkaa oo waa iftiin dherer sidaa cirka u fananaya oo si dheer uun sidaa ugu soo kacaya ee aan ballac u fidaynin kaasi haddaba ma aha kii salaadda subax ku soo gelaysay waa iska daahiro falakiya bay yidhaahdaan qolyahan cilmulfalaga yaqaanaayo waqtiyada qaarkood bay dhacdaa markaa taasi ama iftiinka noocaasi maaha iftiinkii salaadda subax ku soo gelaysay salaada subax waxay kusoo gashaa iftiinka balla waxa si ballaca u faafaya ee koonfur iyo waqooyi sidaa isu ballaarinaya kaas weeyi ka ay ku soo gasho salaada subax kaasuuna cishaa'igii ku baxaya salaadii subaxna way jiraysaa waqtigeedii wuu joogayaa ilaa inta qoraxda wax ka midihii soo baxayo ilaa inta qoraxda wax ka midihii soo baxayo haddii wax qoraxdii ka midaba la arko salaadii subax wakhtigeedii wuu baxay oo qalle ayay noqonaysaa haddii wakhtigaa la tukado idan shantii salaadoodba awqaadeedii sidaa weeyi haddaba salaadii waxaa u shardiya si ay u asaxdo in wakhtigii soo galo sheekhu muu odhanin shardi waxa u ah salaaddu inay asaxdo inay wakhtigeeda dhexdiisa dhacdo ee wuxuu yihi waa inuu wakhtigii soo galo uun maxaa yeelay wakhtigii oo baxay haddaad salaadii tukato de way kaa asaxaysaa laakiin waa dambaabtay haddaad ogaan uga saartay cudurdaar la'aan haddaad wakhtigeedii uu baxay adigoon tukan waa dambaabtay laakiin salaadii ma asaxaysaa haa way asaxaysaa maxaa yeelay waa la helay shardigii ahaa in wakhtigu soo galo wakhtigii uu soo galay marka mar hadduu soo galay ama wakhtiga dhexdiisa tuko ama goor waqtigiiba baxay tuko oo salaadii way asaxaysaa laakiin waxay ku kala duwan yihiin kii waqtiga dhexdeeda tukaday iyo kii waqtigiioo baxay tukaday midna waa dembaabay midna muu dembaabin intaasay ku kala duwan yihiine laakiin labadaba salaadoodu way asaxaysaa fatajibu asalaatu fii haadihi alawqaati salaadu waxay waajibaysaa in waqtigaa dhexdiisa la tukada buu yidhi waqtiga aynu sheegnay ee bilowgiiyo dhammaad kale in la tukado ayaa waajiba wa taqdiimuhaa calayhi in salaada waqtigaa laga horraysiiyo iyo wa ta'khiiruhaa canhu in laga dembaysiiyaa min akbari almacaasi dembiyada kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay wa afxashi sayi'aati iyo gafafka kuwa ugu foosha xun salaaddii oo waqtigeedii la gaadhin inaad iska tukataa waa ciyaar cibaadaadka ilaahayna laguma ciyaaro waa xurub waxa weeye waa shacaa'irtii ilaahay oo in la weyneeyo oo la ixtiraamo ayay mudan yihiin sidaa daraaddeed inaad ku ciyaarta lama ogola waqtigii oon la gaadhin inaad iska tukataa waa ciyaaraad salaaddii ku ciyaartay inaad ka dib dhigtaana waa xadkii ilaahay ood ka gudubtay oo waqtigii ilaahay u cayimay ayaad dhaafisay iyaduna waa dembi weyn markaa kan haddaba soo hormariyey isaga salaadi uma jirto kamana asaxayso kan kadib dhigayna salaadii way ka asixi laakiin dembi weyn buu ku dhacay inuu toobad keeno oo ilaahay subxaanahu watacaala uu istikfaar iyo dembi dhaaf weydiisto ugana toobad noqdo ayuu markaa ugana toobad keeno ayuu u baahan yahay shardigii saddexaadna halkaasaynu ku dhaafaynaa waxaynu ku sii yardaraynaa uun waa inuu waktigii soo galay adiguna aad ogaatay inuu soo galay haddaad iska tukata adigoon ogeyn inuu soo galay kadibna aad markii dambe ogaato waktigaad tukanaysa in waktigu jirayba markii hore adigoon garanayn inuu waktigu soo galay baad iska tukatay kadibna waxaa kuu caddaatay markaad tukanaysay inuu waktigiioo jira aad tukatay salaadaasi kaa asixi mayso kaamay gudin salaadaasi maxaa yeelay waa in waktigiina soo galaa adiguna aad ogaataa inuu soo galo haddaba sidaynu ku ogaanaynaa inuu waqtigii soo galay waxyaalo fara badan inaad de adiguba qiyaasto oo aad qiyaasta la sheegay qaadato iyo inaad adaankii maqasho muadinkii u adimo sidoo kale waxaa la cuskan karaa waqtiyadan hadda iminka la xadiday ama taqwiimka waxaan la yidhaahdae falakiyiintii ay sameeyeen ee salaad walba waqtigeedii ay sheegeen iyo brograamyadan salaada sheegaya ee maaragtay saacadaha ku xidhan kuwaasina markii la ogaado inay saxan yihiin oo deetana male haaliba qofku uu helayo oo uu u malaynayo inay saxan yihiin oo wakhtigii salaadda la soo gaadhay maaratay male raajixa uu helayo waxa iyaguna wuu iska ictimaadi karaayo wuu ku tukan karaa maxaa yeelay ogaanta la doonaya inaad ogaato wakhtigii inuu soo galay inaad boqolkiiba boqol ogaato maaha inaad u badinaysa inuu waqtigii soo galay adigoo wax cuskaday oo wax markaa ku tiirsaday ayaa ku filan oo shardigu uu yahay araabicu shardiga afraad satru maa bayna surati rajuli wa rukbatihi waa satru lcawra wixii loo yaqaanay cawrada in la asturo salaadii asixi mayso haddaan cawradii la asturin haddaba cawradii waa maxay maa bayna surati الrajuli wa rukbatihi ninka xuduntiisa iyo hareeraheeda iyo labada jilib waxa udhaxeeya weeyaan xudunta iyo jilbaha inta udhaxaysa ayaa waxaa la yidhaahdaa cawradii ninka markaa xundhurtu ama xuduntu iyadu cawrada ka mid maaha jilibkuna ka mid maaha laakiin cawradu waa maxay waa inta u dhaxaysa laakiin waxaa qasab noqonaya si cawradii o dhan aad u asturto xuduntii qayb ka mida inaad qariso jiribkiina qayb ka mida oo xaggiisii sare ah inaad qariso sida sheekhuba inoo sheegi doono laakiin cawradu waa inta labada u dhaxaysa marka xuduntii dee xaggan horay ku taallaa iyo waxa la siman saasaad liid uga jeexaysaa ilaa dhabarkaad soo marinaysaayo intaa ku beegan wixii ka hooseeya ayaa cawro ah ilaa jiribka laga gaadhay ragga cawradoodii waa sidaa wa jamiici badani lmar'ati sidoo kale waa in la asturo qofkii dumar ahayd jirhkeeda gebigiisaba gebigiisaba waa in la asturo ilaa wajhahaa wa kafayha marka laga soo reebo labadeeda kaf ama labadeeda curcur iyo wejiga intaa marka laga soo reebo jirhkeedii kale oo dhan waa in la qariyo haddii kale salaadii ka asixi mayso timihii haddii ay wax ka muuqdaanoo ay qaar halkan ka soo muuqdaan salaadi ka asixi mayso lugaheedu hadday muuqanayaanoo markay sujuuddo iyo la arkayo salaadi u asixi mayso gacanteedii haddii halkani ay muuqanayso dhudhunkii uu muuqanayo ama wax ka midii uu muuqanayo salaadii u asixi mayso sidaa daraaddeed labada kaf waa labadaa curcur waa intaasoo keliya iyo wejigii intaa wejiga ah oo weliba isagana qayb ka mida ah ay qarinaysa si madaxii uu u wada qarsoonaado markaas ayaa waxa weeye gabadhiina ay salaadii u asaxaysaa wayajibu calayha qofkii dumar ahaa waxaa ku waajiba satru juz'in wax inay ka qariso min jawaanibi lwejhi hareeraha wejiga oo dhan waa inay qayb ka qariso si madaxii u wada qarsoonaado walkafayn sidoo kale labadii kaf ama labadii curcurna wax ka mida waa inay qariso si dhudhunkii oo dhammi uu u wada qarsoonaado wa cala arajuli ninkiina waxaa isagana ku waajib oo laga rabaa satru juz-in wax inuu ka qariyo min suratihi xuduntiisa iyo wamaa xaadaahaa waxa la siman ilaa dhabarkiisii iyo wa jawaanibi rukbatayhi hareeraha jilibkiisa isagana waa inuu wax ka qariyo ninkii si isaguna cawradiisu lama u qarsoonaato xuduntii wax kamida ah. iyo ilaa inta halkaa waxa weeyaan la simanba dee waa inuu qariyo sidoo kale jilibkii qaybihiisa sare dhinac walba waa inuu isagana uu ka qariyo markaas ayaa markaa ay noqonaysaa cawradiisii mid markaa wada asturan haddii kale wax cawradii kamida ah ayaa muuqanaya wa calayhima labadaba waxaa waajib ku ahoo laga rabaa assatru inay cawradii asturaan min aljawaanibi dhinacyada inay ka asturaan laa min asfala xagga hoose inay ka asturaan laga laga dooni maayo oo lagu waajibin maayo cawrada marka la asturayo cawrada waxaa laga asturaa xagga sare waa inaan cawradaadi ka muuqan hareerahana waa inaanay ka muuqan xagga sare maxaynu ugala jeednaa haddii qofku uu maalan xidhan yahay shaar markaa raqabad weyn ama khamiis raqabadiisu ay weyn tahay waxbana aanay uga hoosaynin deetna raqabaddii haddii isagu is eego ama qof kaleba uu eego cawradiisii wax kamida la arkayo kaa cawra uma asturna mar haddii xaggii sare wax ka soo muuqanayaan cawra ma qarsoona hareerahana waa inaan laga soo arkayn dhinacyada qofkii dhinacaa ka soo eega waa inaan waxba ka arkayn laakiin xagga hoose ka qari la odhan maayo hadduu qofku macawis keliya xidhan yahay oo waxba uga hoosaynin dee cawradiisii xagga dhulka way u muuqataa ma la odhanayaa markaa salaaddii kama asaxayso may lama odhanayo xagga hoose in laga soo asturaa waajib maaha xataa culammadu waxay yidhaahdeen hadduu meel sare qofku ku tukanayo oo eh, muraayad dusheeda oo dadku hoos marayaan oo qofkii hoos maraa hadduu saa u ego cawradiisii uu arkayo salaaddu way u asaxaysaa maxaa yeelay xaggii sare iyo hareerihii dee cawradii wuu ka asturay dadka iyagay waajib ku tahay inay indhaha ka laabtaan oo aanay cawradiisa eegin laakiin isagu intii lagu waajibiyey ee laga doonayey wuu la yimid wuxuu yidhi wacalayhim asatru rag iyo dumarba cawradii inay asturaan waajib bay ku tahay min aljawaanibi hareeraha inay ka asturaan sida ay korba uga asturayaanoo korba aanay uga muuqanaynin wayajibu waxa waajib marka waxaa la mid a ah, dadka qaarkood baa raqabada khamiiskiisu wuu ballaadhan yahay waxbana ugama hooseeyaan markuu taagan yahay waxba ma muuqdaan laakiin markuu rukuuco ayaa halkaa cawradii ka soo muuqanaysa xuduntiisii iyo wax la arkaya waxa weye qofkaasi salaadi uma asaxayso markuu sidaa u rukuuco ee baalkii hoos u dhaco khamiiska saasay salaadii ku burtay wuxuu yidhi markaa sheekhu wayajibu waxaa waajiba an yakuuna saatiru in qof waxaan maaragtay asturaya cawradu uu yahay yamnacu mid diidaya xikaayata lawni اlbashara inuu tusiyo oo u muujiyo diirka ama jidhka qofka midabkiisii ma caddaanbaa ma madowbaa marka maradii inay maradu wada gaadhsiisan tahay kuguma filla ee maradu maro wax qarinaysa oo aan khafiif ahayn wax laga dhex arkayo ayaa waajiba sidee wax looga dhex arki karaa in ama samayskeedu de uu kala durdurugsan yahayba oo faraaqaad iyo meelo daldaloolo ay leedahay ama ay jeexjeexantayba oo wax ka dhex muuqdaan ama markeeda horeba dunteedu ay khafiif ahayd way iswada haysataa laakiin duntiibaa khafiifahoo wixii ka shisheeyey midabkiisiibaa la garan karaya hadday sidaa tahay waxba taasi kuumay asturin qof qaawan baa tahay wayajibu waxaa waajiba an yakuuna saatiru sida diracan dumarka oo kale diracan khafiifka ee dumarku ay xidhaan oo kale muxuu ahaayey de noqon maayo wax markaa salaad lagu tukado noqon maayo haddii maryo kale aan la raacinin wayajibu waxaa waajiba an yakuuna saatiru waxaan wax asturayaa inuu yahay yamnacu mid markaa diidaya xikaayata lowni اlbasharati inuu ka waramo ama uu muujiyo oo uu tusiiyo midabkii diyarkiiyo haragga qofka wa an yakuuna waa inuu yahay malbuusan aw hayra malbuusin saasaa ii qoran laakiin waxaa qasaba in halkan wax kale la soo geliyo markaa shuraaxda mushtamilan cala almastuuri ereygaasoo aan u malaynayo inuu matniga ka mid yahay waayo la-aantii matnigu ma asaxayo ayaa shuraaxda qaarkood ku jira marka waa daruuri in lagu daro wa an yakuuna waa inuu yahay mushtamilan mid markaa ku wareegsan oo markaa eh, ku maran oo ku duuduuban calalmastuuri waxaan la asturayo xubinkii aad asturaysay waxaani waa inuu kor marsan yahay uu ku duuduuban yahay maxaa la diidayaa wax kaa fog taandha intood dhex gasho inaad tidhahdo cawradii waa aniga asturay oo taandhadan iyaan dee ku asturay waxaa leeyahay cawradii aad asturaysay waxaani wax ku maran oo ku duuban ma aha mar haddaanu ku duubnayn waxaas wax awra astura noqon maayo marka waa an yakuuna waa inuu yahay mushtamilan cala almastuuri wax ku maran oo ku duuban wixii uu markaa asturayey malbuusan aw hayra malbuusin ama mid la xidhay oo la gashaday ha noqdo ama ha noqdo mid aan la gashana sidaa loo huwiyeyba marka inaad gashataa khasab maaha inaad ishuwiso haddaad go weyn inta soo qaadaad saa isugu marto saa isugu duubto wuu kugu filan yahay malbuusan aw hayra malbuusin marka shardigiiba meesha ka maqan an yakuuna intuu waa inuu noqdo ayaa wixii uu noqonaya inaga maqan tahay bade malbuusan aw hayra malbuusin ama ha la xidho ama yaan la xidhanin iyadu shardigii maaha ee shardigu waa maxay waa inuu waxaan yahay wax ku duuban xubinkii la asturayey waa xubinkii la asturayey ku duuban waa inuu yahay oo ama la gashaday oo la xidhayba ama lagu duubay oo waxa weeye la huwiyey falaa takfii sidaa daraaddeed kuma filla dulmatun meel mugdiya inuu galo qol madow intuu galo inuu yidhahdo waan iska tukanaya ma cid baa arkaysa waa kaasoo waaban meel madow baan ku jira xataa anigii isma arkayo kuma fila waxaa waajib ku ah inuu is-asturo oo uu xidho meel mugdiyaan galay cidi ima arkayso aniga laftaydu cawrada ma arkay cawradan la asturayo naftaadana waad ka asturaysay dadkana waad ka asturaysay ilaahayna subxaanahu watacaala waad ugu edebsanaysay marka maxaa maqan maanta markaad meel mugdiya gashay adigiina isma arkaysa dadkiina kuma arkayaan edabtii baa maqan edabtii ayaa maqan sidaa daraaddeed salaaddii ma asaxayso falaa takfii kuma filla dulmatu mugdi meel mugdiya inuu galo wa khaymatun sagiiratun ama taandha yar intuu dhex galo uu markaa yidhaahdo waxa weeye halkaasaan ku tukanaya isagiioo qaawan waxaa la leeyahay ma asturnid waad qaawantaha alkhaamis shardiga shanaad istiqbaalu markaa eh, waxaynu baraarujinaynaa dhallinyarada waa tan waxaan maaragtay cidhiidhiga a ah lagu salliday surwaal yaroo ku dhegan garan yaroo ku dhegan ayay dhallinyaradii marar fara badan xidhanayaan deetana kolkuu sujuudo de waxa weeyaan dhabarkiisii xaggiisii hoose ayaaba muuqanaysa oo cawradiibaa muuqanaysa marka kaasi salaadii uma jirto de waa qof kolley wanaag baa masaajidka soo geliya hadduu qariban yahay uu wax liitan yahay masaajidkaba ma soo galeen bal waa kan masaajidka soo galay oo khayr iyo ajar buu doonayaa si markaa bal hadda dhibirsan in loo baraarujiyo oo lagu yidhaahdo wixii aad masaajidka u soo gashay waa ka kac kol haddii xaalkaagu sidan yahay marka ajri baa doonaysaa waa adigaa ka soo tegey dadkii banaanada fadhiyey dadkii meelaha iska waxa weeye ku dayacnaa waa adigaa adiga ilaahay uu kaa soo xareeyey ee soo xarooday beydkii ilaahay soo galae haddaba beydkii ilaahay soo gelitaankiisu wuxuu wax ku ool kuu noqonayaa de markaad cawradaadii asturtid sidan laakiin salaadi kugu jiri mayso alkhaamis shardiga shanaad istiqbaalu lqiblati qiblada oo la qaabilo oo loo jeesto bisadri laabtii in loogu jeesto fi اlqiyaami wاlqucuudi haddii la taagan yahay iyo haddii la fadhiyaba waa in qiblada loo jeedo qiblada waa in loo jeedo laabtii ay xaggaa u jeedo wa bilmankibayni labadii garab iyo wa mucdamilbadani jidhka badankiisii fii hayrihimaa marka la rukuucsan yahay iyo marka la sujuudsan yahayna dee laabtii dhulkaabay eegaysaay laakiin jidhka intii sii badnayd gacmihii hadday tahay waa inay aggaa ufidsan yihiin lugihii oo kale waa in saa loo soo jabiyo haddii qofkii markaa waa inuu dee waxa weeye jidhkiisa badankiisii bawdiyihiisii waa inay aggaa ujeedaan lugihiis bawdyihii waa inay aggaa ujeedaan marka jidhka badankiisii ayaa markuu rukuucsan yahay ama sujuudsan yahay na aggaa ujeedaya markuu taagan yahayna laabtii baa lagama maarmaan ama uu fadhiyo laabtii yaa lagama maarmaana inay xaggaa qiblada qaabilayso marka markaa taagan tahay haddaad laabtii xaggii qiblada u jeediso jidhka badankiisiina xaggaasuunbuu u jeedayaa laakiin markaad fadhido de waxa weeye laabtii unbaa xaggaa u jeedaysa iyo wejigii wejigu markaa shardi maaha wejigu shardi maaha waa arrin fiican inaad wejiguna xagga qiblada qaabilo laakiin hadduu qofku jeesto oo qibladii uu ka jeesto wejigiisi uu jeediyo salaadu kama burayso arrin aan fiicnayn buu sameeyey se salaadii ka buri dadka qaarkood markay tukanaya waxaad arkaysaa xaggaa kolle eegaya kolle xaggaa eegaya wuxuu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam nin salaadiisii shaydaanku kala cararaya inuu yahay oo markaas sii eegaya shaydaankii salaadiisa ka dafa ee la cararaya laakiin salaadu kamay burin kamay burini way u jirtaa salaadiisii istiqbaaluqiblati qibladii waa in loo jeesto bisadri laabtii waa in loola jeeso filqiyaami markii la taagan yahay walqucuudi iyo markii la fadhiyo wa bilmankibayni labadii garab waa in loola jeedo qiblada wa mucdamilbadani iyo jidhka badankiisii fii hayrihimaa wixii aan labadaa ahayn lugihiibaa ujeeda gacmihiibaa ujeeda bowdihiibaa ujeeda wahaakada garbihiina waa ujeedaa fii hayrihimaa waa markii la rukuucsan yahay ama la sujuudsan yahay ilaa ida اshtada اlkhawfu haddii cabsi darani ay jirta mooyaane oo walam yumkinhu ay suuro geli weydo alistiqbaalu inaad xaggii qiblada u jeedsato fayusallii qofkii wuxuu u tukani kayfa amkanahu si alla sidii suuragala walaa icaadata calayhi salaadaa soo celina la odhan maayo haddii qofkii uu markaa cabsi ay timaado qofkii salaada maaragta doonaya inuu tukado salaadii faralka ahayd waqtigeedii ay u gaadhay haddii cabsii ku timaado oo salaadii uu tukan kari waayo isagoo cararaya mooyaane de isagoo ordayaa tukan la odhan doox buu ku tukanayay maalan daad baa soo jiiday ama daad ku soo socduu arkay salaada ka bax la odhan maayo bay yidhahdeen culammadu iskaga carar unbaa salaaddan ku jir salaadaadiina waad ku jiraysaa waanad ordaysaayoo de inaad markaa daadka ka badbaado iyaad isku dayeysaa markaa de markaad cararayso mararka qaarkood waxaad u ordi dhinacaan qibladiiba ahayn soo salaaddii kaa buri mayso sidoo kale haddii dee bahalba uu ku eryanayo salaaddii wakhtigeedii inuu baxana aad ka baqayso waad cararaysaa ama cadow baa ku eryanaya ama bahal baa ku eryanaya ama tuug baaba dee ku eryanayiyo wax markaa waxa weeye aad cudurdaar u leedahay inaad ka baxsato ka cararto waxaad markaa xaq u leedahay adigoo ordaya inaad salaadiina allahu akbar bismi illahi raxmaan iraxiim rabbi alalamin waad ordaysa in afkaad moogtay kaga dhawaaqaysa qur-aankii salaadda waqtigeeda inaad ka saartaa kuma bannaan waan cabsanayo waan ordayey cudurdaar kuma lihid inaad salaadda waqtigeedii ka saarto waad akhriyaysaa un allahu akbar bismi illahi raxmaan iraxiim rabbi alcaalamiin rukuucdii waad yar ishaaraysaa uun sida kolba kuu suuragala sujuudi waa sidoo kale qibla aad u jeedsanaysaa ma jirto halkaa markaa aad u fakanaysa u cararayso ayuunbaad u ordaysa waxaaba lamida bay yidhahdeen culammadu haddii adigoo salaaddii ku jira wax kabahaagii ama wax lamida lala cararo ama maarata wax qaadanaya aragto waad kadab waxba salaaddii ka bixi mayside waad ka daba ordaysaa waad ka soo qaadanaysaa salaaddiina waad sii wadaysaa bay culammadu yidhahdeen oo sidaasi kaaga buri mayso waxaa yael xoolahaagiibaad u baqatay markaa qof xoolihiisii u baqday ayaad noqonaysa marka ilaa ida shtada alkhawfu haddii cabsi darani ay timaado walam yumkinhu listiqbaalu marka ay u suuro geli weydo inuu qibladii u jeedsado fayusallii kayfa amkanahu si alla sidii u suuragala ayuu qofkaasi u tukanayaa walaa icaadata calayhi lama odhanaya hadhowna qibladii dhinacaan ahayn baad u tukataye soo celi la odhan maayo asaadisu rukniga waxaan ujeedaa shardiga lixaad an yakuuna almusallii musliman salaaddii si ay u asaxdo waa in qofkan tukanayaa uu muslin yahay hadduu gaal tukado waxba ka asixi mayso camalkooda la aqbali maayo cidday salaaddu ka asaxda waa cid muslina un asaabicu shardiga toddobaad an yakuuna caaqilan waa inuu qof garaadkiisi iyo miyirkiisii jooga yahay falmajnuunu qofkii waallaa والصبي ilmihii yaraa الذي لم يميز ee aan wali waxba kala garanin laa salaata calayhimaa salaad laguma leh walaa tasixu minhumaa kamana asaxayso hadday tukadaan hadduu iska foorfoorday foorfoorsaday ilmihii yaraa waxba kala garanayn een waliba caqliba yeelani ama ninkii waa la masaajidkaba uu soo galo inala tukado sidii aynu u tukanay u tukado labada midnaba salaadi kama asaxayso maxaa yeelay caqligu iyo miyir qabku waxa weeyaan cibaadaadkao dhan ayuu shardi u yahay inay asaxaan marka laga reebo xajka xajka wixii ka soo haray waxa u shardiya cibaadaadkii inay asaxaan cibaadaadkii badaniga ahay qofku uu la imanayay inay asaxaan waxa u shardiya in qofkani uu yahay qof markaa miyir qaba an yakuuna caaqilan waa in caqligiisii joogo falmajnuunu kii waa la wasabiyu ilmihii aladii lam yumayiz aan weli waxba kala soocin ilmihii wa kala socday wa kala garanayey toddoba jirkii sideed jirkii sagaal jirkii wa kala garanayey salaadoodu waa caadi haddaba labadaas laa salaata calayhimaa salaad laguma le walaa tasixu minhumaa kana asixi mayso athaaminu shardiga sideedaad an takuuna almar'atu qofkii dumar ahayd waa inay tahay naqiyatan mid ka maran oo ka daahira min alxaydi dhiiggii caadada wanifaasi iyo dhiiggii dhalmada waa inaan dhiiggii aanay lahayn ama kii dhalmada ama kii caadada falxaa'idu gabadhii dhiigga caadada lahayd wanufasaau gabadhii markaa umushayee dhiiggii dhalmada lahayd labadaba laa tasixu salaatuhumaa salaadoodu kama asaxdo oo salaad hadday tukadaan waabay ku dembaabayaanba waa xaaraan bay ka tahay inay tukadaan xaaraan bay ka tahay way ku dembaabayaan walaa qadaaa calayhimaa qallana laguma le oo markay hadhow daahiruubeen loo odhan maayo salaaddii soo qalleeya fain dakhala alwaqtu haddii haddaba waqtigu soo galo wahiya daahiratun iyada oo markaa daahira iyadoo dhiig lahayn baa waqtigii salaadu soo galoo salaaddii la eedaamay faara'a calayha alxaydu kadib baa markaa dhiiggii caadadu uu ka yimid adaankii dabadii wanifaasu ama dhiiggii dhalmada ayaa ku yimid oo waxay umushay salaadiio waqtigeedii la adimay kadib bay umushay bacda an madaa iyada oo weliba waqtigii salaadana uu ka tegey maa yasacu wax ku filan maa yuscifu baa ii qoran laakiin yasacu weyn maa yasacu wax deeqaya oo ku filan waajibaati tilka salaati salaadaa waajibaadkeedii iyo la'imaatinkeedii in ku filan iyadoo ay tagtay ayaa dhiiggii caadada ama dhiiggii dhalmadu uu ku yimid wajaba calayhimaa laba wajaba calayhaa qofkaa dumara waxaa ku waajibay qadaa'uhaa salaadaa inay qallayso waa masale muhiima oo dumarku in badan laga yaaba inaanay ogsoonayn dumarku dee dhiiggii mar uun bay arkaysaa markaa ay aragtay waxaa laga yaabaa salaad waqtigeedii inuu joogo salaadiina aanay weli tukan duhurkii oo la adimay kadib ayay dhiiggii heshay salaaddaa miyaa lagu leeyahay mise laguma le waxaynu eegaynaa goorma daqiiqadii waqtiga salaadda uu soo galay misadii bay ahayd waxay ahayd maalan duhurkii oo kale laba iyo tobankii iyo rubuc shan iyo toban daqiiqo ayaa la adimay oo salaadu ay soo gashay kolkan dhiiggu uu ku yimidna waa imisa baynu leenahay markaasaa waxaa saacadda ay dhiigga isku aragtay waa labiyo tobankii iyo soddon daqiiqo imisaa udhaxaysa shan iyo toban daqiiqo shan iyo toban daqiiqo salaada duhur imise ragcadood bay ahayd afar ragcadood oo koob kooban oo intii arkaantii uun lagu lagu eh, kaaftoomay markaynu eegno dee shan iyo toban daqiiqo way ku filan tahay soo ma shan iyo toban daqiiqo afartii ragcadood ee salaada duhur way ku filan tahay marka haddii ay wakhtigaa heshay gabadhaa waxaa laga doonayaa salaada inay qallayso maxaa yeelay waxay waktigeedii ka soo gaadhay in ku filan in ku filan ayay ka soo gaadhay kadib uu dhiigu ku yimid salaadda aqalaheeda waa lagu leeyahay markay hadhow daahirowdo salaaddaa duhur way qallaynaysaa wuxuu yidhi fain dakhala alwaqtu waqtigii salaaddu hadduu soo galo wahiya طaahiratun iyadoo daahira faطara'a calayha kadibna uu ku yimaado alxaydu dhiiggii uu ku yimaado wanifaasu ama ay dhumusho bacda an madaa markii la dhaafay ee uu tegey maa yasacu wax ku filan waajibaati tilka asalaati salaadaa waqtigeeda la joogo waajibaadkeedii arkaanteedii la imaatinkeedii waqti ku filani iyadoo uu tegey kadib hadday dhiiggii hesho wajaba calayhaa waxaa ku waajibay qofka iyada ah qadaa'uhaa inay qallayso salaadaasi taa waynu garanay tu kaluu inoo sheegayaa iyada cagsigeeda oo waa maxay gabadhu dhiig bay lahayd salaada waqtigeedu wuxuu soo galay iyadoo dhiiggii leh laakiin intii waqtigii salaadu aanu bixin ayay daahirowdoo dhiiggii uu ka go ka dhammaado taasina iyadana salaad ma lagu leeyahay wuxuu yidhi waidan qataca hadduu ka go'o alxaydu dhiiggii dhalmadu dhiiggii caadadu wanifaasu ama kii dhalmadu walam yacud aanu dibna ugu soo noqonin fii waqti subxi iyadoo waqti subax lagu jiro hadduu go'o aw الظuhri ama waqtigii duhurka iyadoo lagu jiro hadduu ka go'o aw اlmaqribi ama salaadii maqrib waqtigeedii iyadoo lagu jiro hadduu ka go'o walow baqiya minhu inta waqtiga ka harsana hadday doonto haba noqoto qadra qadru maa yasacu in ku filan uun allaahu akbar xidhashadii salaadda in ku filaniba ha ka baaqi ahaatee wajaba waxaa ku waajiba qadaa'u dalika alfardi faralka inay tukato haddii waktigiisii joogana ay de ka gaarsiiso haddii waktigiisii intii ay dahaariya wax isku dayaysay uu baxana inay qallayso qofkii dumar ahay haddii ay daahir noqoto waktigii salaadoo la joogo salaad duhur ama salaad maqhrib ama salaad subax inoo dibdhig salaada casar iyo salaadda cishaai dib baynu ka sheegi lakiin imika waxaa laga hadlayaa salaadii duhur iyo salaadii maqhrib iyo salaadii subax saddexdaa mid ka mida iyadoo waqtigeedii lagu jiro hadday gabadhii daahir noqoto oo dhiiggii ka ka go'o waxaa laga doonayaa salaaddaa inay tukato haddaba waqtiga joogaa intee waa inuu leeg yahay intuu doonaba ha leekaado haddii wax uuni uu ka hadhay waqtigii markan ay daahir noqoto is aragtay inay daahir tahay haddii waqtigii salaadda walow wax yarba ha noqdee wuxuuni ka harsan yahay in allaahu akbar la odhan karana ha noqotee salaadaa waa lagu leeyahay haddii markaa wakti fiicani uu harhsan yahay dee waa inay ka gaadhsiiso oo intaan waktigu bixin ay tukato haddii waktiga intii ugu dambaysay un ay daahir noqotayna oo aanay dahaaradii iyo ka gaadhsiin karin iyadana qalaa lagu leeyo dee waa inay qallayso salaada wuxuu yidhi waida nqaaca alxaydu dhiiggii hadduu goo dhiiggii caadadu wanifaasu ama kii dhalmadu walam yacud aanu soo noqonin aanu soo noqonin wuxuu gala jeedaa intuu ka go-ayo sartayadoo nadiifa ayuun bay tuka istiriyo haddana marka mar dambe ba haddana istinjo istiro dhiigii adan dib isugu aragtay marka mar hadduu soo noqday waxaa caddaatay waxa weeye nadiifnimadii ay aragtay inaanay sax ahayn mar haddii dhiiggii isla haddana soo noqday in yar kadibba uu soo noqday inaanay daahir ahayn baa soo baxday marka kaa mar hadduu soo noqday taasi wax ka soo qaad male laakiin waa inaanu soo noqon sidaa ay nadiif ku noqotay waidan qataca alxaydu dhiiggii hadduu go wanifaasu walam yacud aanu soo noqonin fii waqti subxi iyadoo salaadii subax waqtigeedii lagu jiro aw الظهر ama salaadii duhur waqtigeedii lagu jiro aw الmagribi ama salaadii maqrib waqtigeedii lagu jiro walow baqiya minhu qadru maa yasacu haba noqdo waxa ka hadhay in ku filan allahu akbar keliyaba in ku filan ha noqdo waqtiga salaada waxay ka sii harsaniye wajaba qadaa'u dalika alfardi faralka inay tukato oo haddii waqtigu baxana ay qallayso ayaa waajib ku noqonaya wa in kaana haddii uu yahay haddaba dhiiggani mid go'ay fii waqti alcasri salaadii casariyadoo lagu jiro waqtigeedii maahan salaaddii baa la tukanayaa maaha aha waqtigii baa lagu guda jiraa waqtigii ma bixin weeye iyadoon waqtigii salaadda casar bixin haddii dhiigu ka go'o awilcishaai ama salaaddii cishaai waqtigeedii oo jooga haddii dhiiggu uu ka go'o walow baqiya minhu iyada lafteeda hadduu doono waqtiga inta ka harsani haba noqoto qadru maa yasacu allaahu akbaru in allahu akbar ku filanba ha noqoto inta u harhsaniye wajaba gabadhaa waxaa ku waajibay qadaa'u daalika alfardi faralkaa inay tukato oo ay qallayso iyo waladii qablahu kii ka horreeyeyba wa huwa kaa ka horreeyey aduhru waa duhur haddii salaaddu tii casar ay tahay aw ilmaqribu waa maqrib haddii salaaddu ay tii cisha ay tahay labadan salaadood aynu dib u dhignay casarkii iyo cishaygii waa dib aynu ka sheegi iyaga hawshoodu way ka sii culus tahay kuwii hore haddii casarkii wakhtigiisiioo jooga ay gabadhii daahir noqoto ama cishaa'iga wakhtigiisiioo jooga ay gabadhii daahir noqoto laba salaadood baa laga doonayay tii casarkiioo jooga daahir noqotay waxaa laga doonayaa salaaddii casar iyo salaaddii duhuray ka horraysayba haddii wakhtigii cishaa'igaoo jooga ay daahir noqotona waxaa laga doonayaa salaaddii cishahay iyo tii maqhribee ka horraysay oo maxaa sidaa loo sameeyey dee qofka cudurdaarka lehee safarka ku jira ayaa labadan salaadood wakti wada tukan jiray oo isu geyn jiray markaa labadii la isu geyn jiray dee sidiiba halkana la isugu geynaya haddaba haddii casarkii ay daahir noqoto casar iyo duhur baa laga doonayaa hadday cishaaigii daahir noqotona waxaa laga doonayaa salaaddii cishaai iyo iyo salaaddii maqhribba weliba hadday doonto salaadii subax wax yar iyadoo ka hadhsan yihiin oo disuuliga gasha hadday aragtay iyadoo daahir noqotay oo dhiiggii ka dhammaaday salaadii subaxna adaankeedii daqiiqadaaba ka dhiman maxaynu leenahay cishaayigii iyo maqribkiiba waa lagugu leeyahay waa inaad tukato saas wey wuxuu yidhi wain kaana haddii uu yahay markan dhiigu ka go-ay fii waqti اcasri salaaddii casr waqtigeedii aw ilcishaai ama salaaddii cishaa'i waqtigeedii walow baqiya minhu waxa ka haray haba noqdo qadru maa yasacu allaahu akbaru in allaahu akbar keliya ku filane wajaba qadaau dalika alfardi faralkaa inay qallayso ama ay tukato haddii waqtiga uu ku filan yahay ayaa waajiba waladii qablahu kii ka horeeyeyna isagana inay qalaysa ayaa waajiba wa huwa duhru waa duhurkii haddii waqtigan ay daahirowday duhurkii casarkii yahay aw ilmaqribu iyo maqribkii haddii waqtigan ay daahirowday uu salaadii cishaa waqtigeedii yahay ataasicu shardiga sagaalaad an yactaqida qofku waa inuu ictiqaadiyo oo uu ogsoon yahay ana asalaata almafruudata in salaadan faralka ah allatii yusaliiha ee uu tukanaya fardun inay qofku waa inuu garanayo salaadan uu tukanaya inay faral tahay cishaai hadday noqoto maqhrib hadday noqoto casar hadday noqoto duhur hadday noqoto iyo subaxba maba garanaya salaadahan inay faral yihiin salaad tukan baa uu tukanaya salaadani ma faral baa mise waa sunna ma garanayo ama sunnaa moodayaa day u asixi mayso waayo salaadihii faralka ahaa waa in faralnimadooda la ogaado fa aclimhum ana allaha qad iftarada calayhim khamsa salawaat qofku salaadan inay faral ku tahay waa inuu garto sidaana uu markaa u niyoodo laakiin haddii aanu garanaynba salaadani faral iyo sunno waxay tahay ama uu sunnaba moodayo salaadiina waa salaad farala salaadaasi waa sixi mayso an yactaqida haddaba qofku waa inuu ogsoon yahay oo uu caqiidaysan yahay anna salaata almafruucata alatii yusaliiha salaadan faralkee uu tukanayaa fardun inay faral tahay waa inuu ogsoon yahay faman ictiqadaha qofkii moodaya ee u aamina sunatan sunno qofkii u aamina aw khalaa qalbuhu ama qalbigiisu moog yahay can ilcaqiidatayni labada midna aan garanaynin oon aaminsanayn mafaralba mise waa sunno labadaba wuu ka maran yahay midna garan maayo aw tashakaka ama waabuu shakisan yahay wuu yar dareensan yahay laakiin shaki baa ku jira filfardiyati inay faral tahay buu ka yar shakisan yahay lam tasixa salaatuhu salaadaasi u asixi mayso waa in qofka la baraa lagu yidhahdo salaada subax waa waajib duhurkuna waa waajib casarku waa waajib maqribku waa waajib cishayguna waa waajib oo la baro sidaa loo baro markaana uu markaa tukado alcaashiru shardiga tobnaad anlaa yactaqida waa inaanu u aaminin ruknan rukni min arkaanihaa salaada arkaanteedii ka mid a sunnatan sunna waa inaanu u aaminin faman ictaqadahaa qofkii mooda ee u aamina salaada gebigeedaba furuudan inay wada arkaan u tahay waxaan la samaynayaa aw khalaa qalbu ama qalbigiisu uu ka maran yahay can ilcaqiidatayni labada caqiidaba ma faral waa sunne waxyaalahan uu samaynayaa aw tashakaka ama aan ka shakisan fi lfardiyati qaarkood in markaa faralnimadii waxaan inay wada faral yihiin ka shakisan aw ictiqada sunnata min sunani salaati ama sunnayaashii salaada wax kamida moodaya fardan faral u aamina saxad salaatu kaa salaadiisu waa saxaysa eeg salaada guud ahaan waa inaad garanaysa inay waajib tahay laakiin waxaan ku guda jiraa rukuucdii iyo sujuuddii iyo kuwaa ma qasab baa inaad garanayso kuwii arkaanta ahaa iyo kuwii kale aad kala garanayso may waxba qasab maaha waa inaad og tahay in waxa weeya salaadani ay faral tahay baa kugu filan waxaa kaloo intaa kuu soo raacaya waa inaanad arkaantii mid ka mida sidiisa aanad sunno ugu moodayn haddaad moodayso rukuucdu inay sunno tahay ama sujuuddu sunno tahay ama faatixadu sunno tahay ama atixiyaadku sunno yahay haddaad sidaa moodayso salaaddu ku asixi mayso salaaddu ku asixi mayso waayo arkaantii mid ka mida ayaad sunno u haysataa haddaanad se garanayn rukuucdani ma sunna mise waa mise waa waa rukni sujuudu ma sunna mise waa rukni ma garanaysid way ku asaxaysaa kol haddaad ogsoon tahay salaaddu guud ahaan inay faral tahay inaad markaa arkaantii xabad xabad usii ogaataa iyadu shardi maaha laakiin midun baad iska ilaalinoo waa inaanad shay rukni ahaa sunno ka aaminsanayn marka halkaa waa in lagu qaydo lagu maarata waa weya loo e, lagu khaas yeelo wixii fuqahadu aanay dee isku khilaafsanayn culammadu aanay isku hayn ma rukni baa mise rukni maaha ee waa sunne kuwa noocaasa e, de qofkii waa in salaadihii hore uu maalan madhab kala haystay oo waxaan inay sunno tahay uu aaminsanaa dee waa loo asixin oo la odhan maayo soo celi alcaashiru an laa yactaqida waa inaanu aaminin ruknan min arkaanihaa sunatan rukni ka mida arkaanteeda sunno waa inaanu moodaynin faman ictiqadahaa qofka salaada gebigeeda afcaasheedan afcaashan salaada gebigeedaba qofka u aaminsan furuudan gebigeeduba inay wada faral tahay aw khalaa qalbuhu can ilcaqiidatayni ama aan labadaba ka maranoo aan ma faralbaa waxaan ma wada faralbaa mise qaar unbaa farala waxa weye waa mise qaar baa sunnayaala labada midnaba maskaxdiisa soo dhicin aw tashakaka fi lfardiyati ama qaar buu ka shakisan yahay talow ma faral baa aw ictaqada sunnata min sunani salaati fardan ama sunnayaashii salaada mid ka mida ayuu faral moodayaa saxad salaatuhu kaa salaaddu way wasaxaysa alxaadi cashara shardiga koob iyo tobnaad ijtinaabu mubطilaati الsalaati waa in laga dheeraado waxyaalaha salaada buriya alaatiyati ee inoo iman doona fii jamiici salaati intuu salaada ku jiro oo dhan waa inuu ka dheeraado waxyaalaha salaada buriye ee inoo iman doona dhaqdhaqaaqa faraha badan baa ka mida dhaqdhaqaaqa faraha badan ayaa ka mida waxyaalaha salaada buriye inoo iman doona dee iyagana waa inuu qofku iska ilaaliyo intuu salaada ku jiro oo dhan athaani cashara shardiga labiyo tobnaad ee salaadu aanay asaxaynin la-aantii macrifatu kayfiyatiha waa inuu garanayo salaada qaabka loo tukanayo bian yacrifa waa inuu garanayo acmaalahaa waxyaalaha la qabanayo wa tartiibahaa iyo qaabkay u kala dambeeyaan kamaa yaati sida soo socda waxa weye waa inuu u kala garanayo marka waa maxay qofkii haddaanu salaaduba qaabkay tahay garanayn wuu soo islaamay markaasaa lagu yihi inamari salaad baa kugu waajibtay salaad duhur baa la yidhahdaa waa kugu waajiba inamari oo sidee loo tukanayaa adigu dadka uun ku xidhnowo sida ay sameeyaanuun la samee oo uu sidaa salaadii ku galo salaadaasi u asixi maysa baa laleeyahy sababtu maxay tahay dee salaaddii niyay u baahan tahay niyadiina waxaanad garanayn waa niyeeyey de ma soconayso wixiiba ma garanaysida maxaad niyeysa marka waxaa la doonayaa qofkii in la baro la yidhaahdo waad istaagaysaa allahu akbar baad odhanaysaa faatixadaad aqriyaysaa cala alaqal intii waajibaadkii arkaantii waa in qofka la baro kayfiyadeedii iyo siday u kala dambeeyaan uu garanayo isagoon kuwaa garanaynin haddii uu salaadii iska galo oo dadku waxay samaynayaan unbaan eegayaayo sidaa ay samaynayaan unbaan samaynayaa uu yidhaahdo salaaddu sidaa ugu asixi mayso athaani cashara markaa ka labiyo tobnaad macrifatu kayfiyatihaa qaabkii salaada waa inuu garanayo bian yacrifa waa inuu garanaya acmaalaha waxyaalaha la qabanayo waa la istaagayaa allahu akbar baa la odhanaya faatixadaa la aqriyaya waa la rukuucaya waa laga soo kacaya waa la sujuudayaa saas waa in markaa waxogaan wax wixii la qabanayay oo dhan ee waajibaadka arkaanta ahaay oo dhan waa inuu qaabkaa u garanaya acmaashii oo dhan wa tartiibaha siday u kala dambeeyaanna waa in uu garanayo oo waxa weeyaan loogu tartiibiyo loo baro kamaa yaati sida inoo iman doonto insha allahu tacaala ee aynu arki doono waxaan filayaa darsigaasina halkaasuu inoogu joogi doonaa wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallahu aclam